asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kontonaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باب في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له أسامة waxaa lagu yidhi أlاa تدخل على cثماaنa فتكلمه cثmaan miyaadan u gelaynin oodan la hadlaynin cثmaan بن cafاan رadي الله عanهuma markii mucaaradadii iyo rabshada ay ku kackacday oo waxyaalo dicaayo beenbeen ahoo ay fidiyeen kuwii fidmoodayaasha ahaa ay dadkii badankoodii run u qaateen baa markaa usaama lagu yidhi miyaadan u gelin odadan la hadlaynin faqaala markaasu wuxuu yidhi atarawna anii laa ukalimuhu ilaa asmactukum waxaad ii malaynaysaan inaanan la hadlaynin ilaa aanu idinka idin maqashiiye mooya inaan si ula hadlaynin miyay moodaysaan waanu galaysar baan ula hadlaabu ka odhaya wallahi laqad kallamtuhu fi ma baynii wa baynah maa duuna an aftaxa amran laa uxibu an akuuna awala man fataxa anigu oon rabin inaan furo arrin aan aanan jeclayn qofkii ugu horreeye furo inaan ahaado baan anigiiyo muxuu ahay si qarsoodiya ula hadla aniyo isaga dhexdayada ula hadlaa walaa aquulu liaxadin yakunu calaya amiiran inahu khayru الnaas qof madaxii ana weliga ma dhahayo muxuu ahay dadku ugu fiican yahay ma dhahayo bacdamaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslama yaquul rasuulka ilaahay intaan maqlay ka dambow yu'taa birajuli ywma alqiyaama nin baa la keeni doonaa maalinta qiyaamaha fa yulqaa fi nnaari naartaa lagu hidi doonaa fatandaliqu aqtaabuhu aqtaabu batnihi calooshiisa urku jirteeda yaa siiban doonta dabadiisa ka dhici doonta kulaylka daraaddiisa fayaduuru biha wuu ku gor gorwareegaysanayaa kamaa yaduuru alximaaru biraxa siduu dameerku ugu wareegaysto raxaha dhagaxa lagu shiido badarkiiyo lagu shiido siduu ula wareegaysto sidaasoo kale ayuu ugu eh, muxuu ahaay dheerkiisioo kalalmada ugu ula wareegaysanaya fayajtamicu ilayhi ahlu nnaar ahlu naarkaa ku ururi doona fayaquuluuna markaasi waxau odhan doonaa yaa fulaan maa lak maxaa kugu dhahay sheekh hebel maxaa kugu dhahay alam takun ta'muru bilmacruufi wa can almunkar soo adig dadka wacdihi jiray meeha xumahan iska daaya odhan jiray khayrkana dadka fari jiray ma fayaquulu markaasu odhan balaa ah waan ahay sidaas waa yeeli jiray kuntu aamuru bilmacruufi walaa aatiihi khayrkaan dadka fari jiray mana samayn jirin wa anhaa cani almacruufi wa aatiihi xumahana dadka iska daayo odhan jiroo ka reebi jiray anna waa samayn jiray ayb sidaasaa marka loo cadaabaya qofkii caalimu suu ah oo dadka markaa wuxuu u sheego waxaan ahayn isagoo ku socda sidaasay ciqaabtiisu noqon doontaa in marka inta naarta lagu rido oo calooshiisa dabadiisa ka dhacdo daba xaabaysa uu ku wareegaysto ahlunaarku sidaas ay u daawadaan kitaabu saydi wاdabaa'ic ugaarsiga iyo gowraca baabu saydi bisihaam wاtasmiyati cinda اramy ugaarsiga lagu ugaarsado sahmiga lagu ugaarsado fallaada aan mariidka lahayn lagu ugaarsado iyo marka la ganaayo in bisinka loo qabto can cadiy bni xaatimin radi allahu canhu qaal qaala li rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi idaa arsalta kalbaka aygaaga haddaad dirto fadakarta sma allah magaca ilaah aad u qabato markaad dirayso aygaaga aad ku gaarsatee mucallamka aad tacliimisay haddaad ugaadha ku dirto oo markaad ku dirayso aad bisinka u qabato fa in amsaka calayka hadduu adiga kuu qabto fa adraktahu xaya nolol aad ku soo gaadho fadbaxhu gawrac wain adragtahu qad qatal isagoo dilay haddaad soo gaadho walam yaakul minha waxba ka cuninna fakulhu cun wain wajadta maca kalbika kalban hayrahu aygaaga haddaad ay kaloo la jooga aad aragtana waqad qatala uu dilay ugaa dhiina falaa taakul ha cunin fa innaka laa tadri ayuhumaa qatal kooda dilay ma garanaysid ma aygaagaa dilay mise ayga kalaa dilay ma garanaysid haddaad aygaaga ay kaloo la joogaad aad hesho ugaadhiina ay dhimatay ha cunin ayb taas waa marka wixii sahmiga ku saabsan sahmiga waxaan ujeedaa wixii ku saabsanaa ayga ku saabsanaa weeyaan oo marka haddii uu wax ka cunaa waa inaanu mucallam ahayn oo lama cunaayo haddii sabab kale oo loo maleeyo inuu sababta iyada u dhintay la arkana iyadana lama cunaayo haddii nolo lagu soo gaaro waa la gowracayaa haddii kale oo marka isagu intuu mid mucallama uu yahay oo ninkiisa u qabto oo waxba aanu ka cunin kursiga ku dilana waa ildacunayaa wain ramayta bisahmika haddaad fallaadhaada wax ku ganto fadkur isma allahi magaca ilaahay ee u qabo bismi llahi dhe markaad ganayso fa in qaaba canka yowman hadduu maalin kaa maqnaado uga dhintay cararto maalinuu kaa maqnaado falam tajid fiihi ilaa ahara sahmika sahmigaaga raadkiisii mooyaane nabarkana aadan ka helin fakul in shi'ta haddaad doonto haddaad doonto cun waa haddii aanu qurmin mr markaas ayb wain wajadtahu gariiqan fi lmaa isagoo biyo ku baktiya haddaad heshaana falaa taakul hadduu biyo ku dhaco ama qow ka soo dhaco ama dab uu ku dhaco oo aadan kala garanayn masaabakankaaduu u dhintay mise ramyigaagiibuu u dhintay isaga ha cunin ayb isagoo dhintay aad u timaado aan qurminna sahmigaagii mooyaane wax kaloo nabarho ku yaalaana aunu jirin kolkaas baabun fi saydi بالفرس والكلب المعلم وqws qwس والكلب المعلم وغyr المعلم عن أbي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فقلت يا رsuuل الله إنا بأرض qوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بqwسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي laysa بمعلم faأخbirnii bاladii yaxilu lana min dalik saddexdaa shay afartaa shay waxa iga bannaan ii sheeg niman ahlu kitaab aan la joognaayo weelashooda wax ku cunnaa weelashooda inaan wax ku cunnaayo ma noo bannaan tahay mise nooma bannaano qaansadayda wax ku ugaarsada aygayga mucallamkaan ku ugaarsada ayga hayr mucallamkaana waan ku ugaarsada afartaa shay maxaa iiga bannaan qaala markaasu wuxuu yidhi amaa maa dakarta annakum biardi qowmin min ahli اlkitaab taakuluuna fii aaniyatihim fain wajadtum gayra aaniyatihim falaa taakuluu fiiha haddaad weelashooda weelaal aan ahayn aad helaysaan weelashooda wax ku cunina wain lam tajiduu haddaydaan helinna faqsiluuha dhaqa uma kuluu fiiha wax ku cuna weliba wuxuu sheegay weelashooda nimanka ahlu kitaabku inay hilibka doofaarkana ku cunaan khamradana ku cabbaan ayb markaasuu nebigu alayh salatu slam haddaad welalkale haleesaanna iska daaya haddaad welalkale weydaanna iska dhaqo oo marka ku cuna wa amaa maa dakarta annaka biardi saydin famaa asabta biqowmika fadkur isma allahi caza wajalla uma kul magaca waxaad qaansadaada ku ugaarato magaca ilaah u qabo oo cun wa amaa maa asabta bikalbika almucallam aygaaga tacliimsay waxaad ku ugaarsatana fadkur isma allahi caza وجل uma kul magaca ilaah qabo markaad dirayso oo haddana cun wamaa asabta bikalbika aladii laysa bimucallamin waxaad ku ugaarsato aygaaga aan mucallamka ahan la tacliiminin faadrakta dakaatahu gowriciisa aad haleesho fakul naf intaad kusoo gaadha haddii aad birarso cun isaga marka haddii aada naf kusoo gaadho markaa wاtasmiyati cinda irsaali اlkalb micraad waxaa weeye ul afka fiiqan oo marka ugaadha lagu tuuro ama afka bir ku leh can cadiy bni xaatimin radi allahu canhu qaala sa'altu rasuula اllahi salى اlahu alay slm can ilmicraad micraadkaan weydiiyey ushaas afka fiiqan leh ugaadha inta lagu tuura marka hadda afka ugu dhacdo oo mudaysa oo sidaa ku dilaysa baan weydiiyey ugaarsigaan ku ugaarsado fa qaala markaasu wuxuu yidhi idaa asaaba bixaddihi afkiisa hadduu ugu dhaco fakul cun hadduu intuu afka ugu dhaco dalooliyo cun wa idaa asaaba bicardihi hadduu gudubkiisa ugu dhacona faqatala u dilana fainahu waqiidun falaa ta'kulhu waqiid waxaa la yidhaahaa mxu aha waqiid waxaa la yidhaahaa shayga lagu dilay shay neefka lagu dhuftay wax culus lagu dhuftay ul iyo dhagax iyo waxaa lagu dilay baa la yidhaha marka culayskaasu u dhintay uma dhimanin af uu mxu ku gooyo uma dhimanine hadduu gudub ush ugu dhacdo oo sidaa uu ku dhinto ha cunin وسألت رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم عن الكلب faqaala ida arsalta kalbaka wadakarta sma allahi fakul fain akala minhu falaa ta'kul hadduu wax ka cuno waxba ha ka cunin fainahu inamaa amsaka calaa nafsi isaga naftiisa u qabsaday adig kuma qabanine isaga qabsaday ha cunin qultu fain wajadtu maa kalbii kalban aakhar falaa adri ayuhumaa ahadah haddii aan helo aygayga ay kaloo la joogo aana garanayn midkooda qabtayna qaala markaasuu yihi falaa ta'kul fainamaa samayta calaa kalbika walam tusami calaa gayrihi caygaaga unbaad magaca ilaah u qabato bisaka u qabatay kolkaad diraysa ka kale maadan u qabanin midkood dilayna ma garanayside ha cunin baabun idaa aaba idaa aaba canhu sayd idaa qaaba cinda saydi uma wajadahu idaa qaaba canhu idaa qaaba canhu saydu ثuma wajadahu hadday ugaadhi ka cararto oo mar dambe uu helo iyadoo dhimatay عan abi ثaclamةa الkhushariي radي الlahu عanهu عan النabiي slى الlahu عalيه وasلم fi اladii yudriku saydahu baعda ثaلaaثin qofkii hela ugaadhiisii saddex beri ka danba wuxuu ku yidhi fakulhu maa lam yuntin intaanu qurmin haddaanu qurmin cun saddex beri ka dambow haddii aad ugaadhi aada hesho oo dhimatay haddii aanay qurmin cun hadday qurintayse markaa cun saddex beri marka eh, inaanay kadamba inaanay qurmin waxay ku dhici kartaa inaanu maalintii hore dhimanin maalintii hore iyo maalintii labaad iyo dhaawac iskaga noolaa masalan maalin saddexaad yabu dhintay isagoo markaa weli aan qurmin oo hilibkiisii nadiif yahay baad heshay markaas waa cunaysa haddii uu qurmo marka waa inaan la cunayn baabu ibaaxat iqtinaa'i kalbi saydi walmaashiya haysasho la haysto ayga lagu ugaarhsaday iyo ayga muxuu ahay xoolaha ilaali iyo ka beerta ka celiya tuuga i can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alay wasalama qaal man iqtanaa kalban qofkii ay haysta ilaa kalba saydin ugaadh aygeed mooyaane aw maashiyatin ama xoolo ugaadh aygood mooyaane naqasa min ajrihi ajrigiisa waxaa ka yaraada kulla yawmin maalin walbaba qiraadaani laba qiraad waa ka yaraada qiraad asalkiisa hore waxaa la yidhaahaa shay wasanahoo yar oo halkii dinaar ama halkii misqaalba wuxuu ka koobnaa afar iyo labaatan misqaal laakiin hadda waxuu laga wadaa laba qaybood waa la una qadarkooda ogyahay yahay ajarkiisa maalin walbaba laba shay baa ka dhaca laba qadar baa ka dhaca ilahun qadarkooda ogyahay عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم mن اتخذa كلبا إلا كلبa mاaشhiية أو صيد أو زرع anaa ku daray زرع ayb انتqصa min أجرihi كuلa يوم qيrا qاla الزهري فذukira لبن cمر رضي الله عنهma qول أbي هريرة أbي هريرة hadalkiisa saydka uu ku daray yaa loo sheegay faqاala markaasu wuxuu yihi yarxam allahu abaa hurayra kaana saaxiba zarcin isagaa beer buu lahaan jiray beer buu lahaan jiray marka beer buu lahaan jiray hadalkaa ibnu cumar muxuu u wadaa ma ittihaam abu hurayra uu tuhmaayo ayuu u wada mise si kale u wada qaar waxay ku fasiraan wuxuu hadalkaa u wadaa beer buu lahaan jiray kol hadduu beer lahaan jirayna isagaa arrintaas marka u ihtimaami jiray oo markaa qaybta isagaa xifday laakiin anigu maana xifdin anuu beer ma lahaan jirinoo beer ay kuma ilaashan jirinoo ma ayna tataabucin marka wixii ay ku ayaga beerta ku saabsanoo isagaa intuu marka su-aalay ogaaday inuu nebiga alayh sala slam kaana ku daray qaar saasay sheekh ilalbani halkaas wuxuu ba intaas ziyaadadaasu waa daciifo mxuaha nisbada hadalkaas cumar loo nisbeeya nafteedaba daciifa weeyaan qaala zuhriya intaa ka dambaysaayo daciif wey lana zuhri ma soo gaarin ibnu cumar ma soo gaarin marka waa munqatic aharkaas abu hurayra hadalkaas ibn cumar tacliiqaas loo nisbaynayo baab fii qatli اkilaab layda laynta ayda la laayo can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alay slm biqatli اlkilaab xataa ina imra'atan haweenay taqdamu min albaadiya baadiyahay ka imaan jirtay bikalbiha aygeeda iyadoo wadata oo daba socdo fanaqtilu markaasa dilay ayda laaya buu nabiga alay sala sl markaasan ayda laynayna ilaa ka dhacdo haweenay baadi ka timid ayga eli wadata kologta ayga inaan ka dilaynay uma naha nabiyu sala allahu alay slam can qatli haddana waa naga reebay wa qaala wuxuu yidhi calaykum biاlswad اlbahiim ogaada midka madow ee fawada madow albahiim aladi laa calaamata lahu walaysa lahu lawnun aakhar yani kawada eyga madow ee wada madow kaa ogaada buu leeyahay dad ufyayni yani dal khabayni labada nuqadood leh dan nuqatayn labada barood iyo wixii lamida fa inahu shayطaan kaasu shayطaan weeyaan shayطaan weeyaan shayطaanka isku shabaho isku soo suureeya waa suurowda inuu leeyahay muxua shariir weeyaanoo sida muxuu ahaaye shayaaiin insigu shayaaiin u leeyahay xayawaanaadkuna shayaaiin u leeyihiin marka shayطaan weeyaani shariir weeya ayda kale waa ka xun yahay waa ka akhlaaq xun yahay ka isaga dila eyga madow marka isaga gaarkiisa waa in loo dilo isaga nahyigaasuma saameynayo baabu nahyi can اlkadfi finiinka nahyiga layska reebay finiinka finiinka marka waxaa weeye labada farood farmursadayaalka inta dhagaxda lagu qabto in lagu tuuro ama fartiya suulka inta lagu qabto saa loogu tuuro kaasaa khalfi la yidhaahaa عn سعيid بن جubayri أna qريبا لcabdاللahi بni مغfl رadي الlaه عanه hadف nin dhalinyaro oo qaraabo u ah cabdالlahi بni مغfl radي الlahu عanهu ayaa finintamay qaala markaasu wuxuu yihi fanahaahu cabdullaahi baa u diiday wa qaala wuxuuna yidhi ina rasuula اllahi salى اlه alay slam nahaa can اlkadfi wa qaala rasuulkuna wuxuu yidhi inahaa laa tasyidu saydan ugaar ma ugaarato walaa tanka'u caduwan cadowna ma waxyeelayso walaakinahaa taksiru sinna iligay jebisaa wa tafqa'u lcayna ishana waa riddaa yani darar bay leedahay faa'iidana male iska daaya sababku u nahiyey buu nebigu alayh salaatu wasalaam uu sheegaya uu leeyahay faa'iida ma laho wax tari mayso oo waadna wax ka tari mayso cadowna wax ka tari mayso dararna way leedahay qofka ilinka ka dhacdo waa ka jabinaysaa qofka isha kaga dhacdo waa ka ridaysaa marka iska daaya hafinintamina qaala markaasu wuxuu saasuu yidhi qaala saciid baa wuxuu yidhi facaada waa ku noqday wiilkii wiilkii yarka ahaa kolkuu cabdullahi sidaa uga reebay kuma aanu joogsanine mar kalo haddaan arkay isagoo filintama faqaala markaasuu cabdullahi bnu muqafal wuxuu yidhi radia allahu canhu uxadiثuka ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaa canhu uma takdif laa ukalimuka abada weligay kula hadli maayo intaan kuu sheegay rasuulka ilaahay inuu arrintaan nahiyey yaad haddana ku noqoto ood finintamaysaa weligay dambe kula hadli maayo marka waa gooye ninka ilaa uu toobo yani la yimaado aanu la hadlaayo marka qofkii sidaas oo kale yeela ee qof sharciga muxaa fudaysada gaar ahaan sunnada nebiga alayh salatu slam qofkii fudaysada wuxuu mutaa cuquubadaas mutaa in la gooyo buu mutaa in la muqaataceeyo ayb nahyigii saddex beri wax ka badan inuu qofku walaalkii uu gooyo ahaana ka hajiro ahaana mar kale ma soo gelayo kol hadduu yahay hajri min ajli sababin diini baabu nahyi can sayd اlbahaa'im an can hishaam ibni zayd bni anas bni malik radia allahu canhu qaala dakaltu calaa jaddi anas ibni malik radia allahu canhu sayd lbahaa'im halkuu leeyahay sabr lbahaa'im inuu yahay baan filayaa oo qalad madda ay tahay sabr اlbahaa'im sida xadiidka imaan doonta waa arkeyna dakltu calى jaddi anas bni maliki radia allahu canhu waxaan u galay awowgii anas ibni malik baan ugu galay daar alxakm ibni ayub alxakm ibni ayub amiiru lbasra min qibali اlxajaaj oo in adeerkiisna ahaa baan gurigiisaan ugu galay faidaa qowmun qad nasabuu dajaajatan yarmuunahaa iyagoo xidhay digaagad meel ku xidhay oo u toog baranaya niman yaan arkay faqaala marka qaala wuxuu yidhi hishaam baa wuxuu yidhi faqaala anas anasun anas baa wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam an tusbara albahaa'im yeeriya marka lafdiga tarjamadii cunwaanka inuu qalad madbici ahaa rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey an tusbara albahaa'imu sabriga macnihiisu luqada xabsigaa la yidhaaha marka hadda halkan kada waxaa laga wadaa intay meel ku xidhaan neef xoola ah inay toogtaan inay neef xoolaa intay meel ku xidhaan digaagad iyo waxar iyo wax sidaas oo kale ah wax naf leh intay meel ku xidhaan ay ku toogbartaan kaasuu nahiyey nebiga alayh isalaatu wasalaam wuuna nacladay siduu sheegay cabdullahi bni cumar uu sheegay وعn سعيid بن جubayri qaala mara بن cmra bfityaani min qurayشhi qad nasbuu طayran ibnu cumar baa wuxuu soo maray niman dhalinyaraho quraysheedoo meel ku xidhay mxuah meel joojista oo ku xidhay shimbir ku xidhay wa yarmuunahu ay tooganayaanna tooganayaano qofkii lahaana ay muxuu ahay sharad ujro ay ka siiyeeno ay yidhaahaan sihaamtaa sahmi alla sahmiga gafabaad ku leedahay ku toog baranaya marka kii ku dhacaana waa soo qaadanaynaa kii gafana adigaale bay yidhaahaan mtaas ay ujro uga dhigaan ayb waqad jacaluu lisaaxibi طayri kula khaaطi'atin min sahmihim min nablihim waxay u yeeleen ujro uga dhigan ninkii shimbirka lahaana xabad alle xabadii gafta ee fallaadhooda ah bay yidhahaan adigaa leh falamaa ra'w ibnu cumara tafaraquu ibnu cumar markay arkeen bay kala yaaceen ka haybaysteen faqaala ibnu cumara ibnu cumar baa wuxuu yidhi man facala haada yaa sidan tada yeelay lacana allahu man facala haada ina rasuula اllahi salى اllahu alay slam lacana man itakada shayئan fiihi ruuxu garadaa garad iyo hadaf labadaba waxaa la yidhaha wa meesha la dhigtee la toogta baa la yidhahaa rasuulka ilaahi wuxuu nacladay qofkii wax naf leh ka dhigta wuxuu ku toog barto waa nacladay baabu lmr biixsaani الdabxi wa xaddi shafra in kolkii wax la gowracayo si fiican wax loo gowraco oo mindida la afeeyo amarka la isfaray can shadaad bni awtin radia allahu canhu qaala sintaani xafidtuhumaa can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laba baan rasuulka ilaahay ka xifdiyey laba walaxood baan rasuulka ilaahay ka xifdiyey qaala shadaad wuxuu yidhi qaala rasuulka alayh الsala slam wuxuu yidhi qaala qaala nebigu alay sala slam wuxuu yidhi ina allaha kataba alإxsaana calى kuli shayin ilahay ixsaan buu wax walbaba ku waajibiyey wax walbaba ixsaan in loo sameeyo buu ilahay waajibiyey faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan faaxsinu lqitla dilidda hagaajiyo si fiican wuxuu dila kayfiyadeed wuxuu dilaysaan silac ha u diline gaal iyo muslim iyo xoole iyo wuxuu noqdaba xayawaan kale iyo wuxuu noqdaba si fiican wuxuu dila wa idaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaanna fa axsinu dabxa gowraca hagaajiya si fiican wuxuu gowraca walyuxidda axadukum midkiin ha afeeyo shafratahu mididiisa ha afeeyo walyurex ha u raaxeeyo dabiixatahu neefku gowracayana ha u raaxeeyo tartiibu usoo kaxeeyey iyo tartiib u jiifiyey iyo isagoo kol keliya karka siiyey iyo intuu weli aanu gowracin gaajadii iyo oonkii iyo qoraxdii iyo ka ilaaliyey iyo sidaas marka haugu raaxeeyo baabu dabxi bima anhara dama wannahyi can sinni wاlufri bima anhara dam yani bima araaqa dam wixii dhiiga daadiya wixii dhiiga daadiya oo dhan oo laf iyo aan ahayn ciddi aan ahayn in wax lagu gowrici karo can raafic bni khadiija radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah iyaga oo qasri nebiga calayhi salaatu wasalaam la jooga ayaa markaa wuxuu ahaay awr awr baa ka banjooga o awr baa ka cararay markaasaa la gaari kari waa awrkii nin baa markaa toogtay oo fallaar ku toogtay oo sidii uu ku dhintay ayb markaasuu wuxuu yidhi waxaan ya rasuula allah innaa laaqu laaqu qadan berri kuwii cadowga la kulmayaannahay walaysat macanaa muda muda waa jamcu mudya mudyaduna waa sikiinta tu abu hurayra uu lahaa mudya mooy wax kale maanaan dhihi jirana ayb sakaakiinna ma haysano haysanno yeela yaalla wuxuu yihi weliba maku gowracnaa muxuu ahay qasabka iyo usha la kala jeexay iyo jeexeeda iyo waxaas maku qallaa maku gowracnaa faqaala rasuulu llahi sala la alay sl taas rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ajil aw arin ajil dadaji ama arin labadoodan marka waa isla macno yani goynta aad ku goynayso maxaa dadaji oo si surca wax ugu go maa anhara dama waxa dhiiga daadiya wadukira smullaahi magaca ilaahayna lagu sheegay oo magaca ilaahay loo qabtay fakulcun laysa sinna ilig aan ahayn wadufra iyo ciddi aan ahayn ciddi iyo eleg wix aanayn oo kale ee hunguriga gooya ee dhiigga daadiya muxuuah waxay ku qasho cun wasa-u xadiiduka waana kuu sheegi doonaa sababtan labadaa kaaga reeb ama sinu fa cadmun elegu waa laf wa ama adufru fa muda alxabasha ciddiduna waa mindida xabashida xabashada wax ku qarata ayb marka labadoodaas muxuu yahay marka sababtoodu sinigu hadduu laf yahay maxaad isku jirta waxaa ku jira marka laleehays ee lafta waa kii layska reebay in lagu isinjoodi iyo wax lamida ah layska reebay oo waa tacaamka jinka weeyaan marka hadduu laf yahayna tacaamkii jinka iyaduna tahay marka dhiiguna waa ka wasakhaynaya taasna marka waa lagu isticmaalo sinigana mrwaxaan ha dufrigana isaguna waa mudan xabasha xabashaduna marka waxaa weeyaan mushrikiin bay ahayn markaas aan kufaar bay ahayn tashabuh bilkufaar ayaa ku jira ayb qaar waxay ku celeeyaan ciddida iyo siniga mid walba waxaa laga wadaa midka mutasilka ah ciddida ku taalla neefkay qofkii ku taalla ciddidii ku taallay iyo ilgiisii iyo in intuu ku qaniino uu ku gooyo marka saasuna khanqi bay noqonayabay lakiin waxaad moodaa tacliilka kanna lagu celeeyey inuu yahay mudyo alxabasha kanna lagu celeeyey inuu yahay laf yahay inayna khanqigaasu muxaa aynu munaasib u ahayn baa wax iyaga naftooda ku saabsan iyagoo goynaya oo dhiiggii daadinayo aan khamri aan ku dilaynin ba haddana muxuu ahaay ilan waxaa laga soo soo reebay kii dhiigga daadinaya baa laga soo reebay ah. qaala wuxuu yidhi raaficna wa asabnaa waxaan hellay nahba ibilin yani haniimo ibila baan hellay iyo hanamin iyo ari yaan hellay fanadda minhaa baciirun waxaa ka cararay geeli baa waxaa ka awr baa ka cararay faramaahu rajulu bisahmin faxabasahu nin baa fallaar ku riday oo markaas ku joojiyey yani ku dilay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi ina lihadihi libili awaabid geel wuxuu leeyahay wax carara geela qaar baa iska baxsado cararo oo la qaban kari waayo ka awaabid ilwaxshi sida ugaadha tooda cararto oo kale u cararo oo banjooga noqda famaa alabakum fain galabakum minha shay faidaa galabakum minha shay-un geeli wax ka mida hadduu idin ka qaalib noqdo qaban kari weydaan fasnacuu bihi haakada sidaa u gala sidaa ninkan uu yeelay ugalo sida ugaadhi baa marka iyadana loo tooganayaa sida ugaadhi baa loo dilayaa markaasa sida ugaadhi loo cunaya kitaabu aladaaxi aladaaxi waa jamcu udxiya udxiyaduna waa qof shay neefka la qalo wee ciidweynka la qalo ee udxiya la yidhaahaa baabun idaa dakala alcashru wa araada axadukum an yudaxii فلا yamasa من shacrihi wa adfaarihi yani waxba yan iska goyni hadduu tobanka dilxija hadday gasho dilxija ay bilato qofkiina uu rabo inuu udxaysto waa inaanu cidihiisa iyo timihiisa waxba aanu ka taabanin haddii aanu waxba iska jarin timahana waxbana iska jarin aanu iskana xirinna hadduu rabo inuu udxaysto hadduu rabo inuu udxaystadaasa marka waxaa laga fahmay ina udxadu waajib aanay ahayn can umi salamata radi allahu canha qaal qaala rasuulu llahi man kana lahu dabxun yadbaxuhu qofkii leh man kaana lahu dibxun dibxun yani madbuux waa ficl bimacnaa mafcuul waa ismi mafcuul qofkii leh shay uu gowracayo yani ugu talagalo inuu gowracayo faidaa ahalla hilaalu dilxija hadduu bisho bisha dilxija ay bilato falaa ya'kudana yaanu ka qaadin min shacarihi timihiisa walaa min anfaarihi ciddiyihiisa midna shay waxba yaanu ka qaadin xataa udaxi ilaa ka u baxayso oo korkaa udxaysto ka dambow oo timihii iyo ciddihii iska jaro tashabuhan bilxujaaji xujaaji ila kolkaasay maalintaasay ciddihii iska jari karaan oo timihii iska hiri karaan baabu alwqt اladي yudbax fiihi اlأضxya can jundub bni صafwana radي allahu canhu qaala shahidtu اlأضxى maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaan muxuaha kala qayb galay udxyo kala qayb galay falam yacdu ma aanu tallaabin yani wax kuma darin an sallaa inuu tukaday wa faraqa min salaatihi salaadiisa uu ka baxay sallama yani uu ka salaama naqsaday fa faidaa huwa yaraa waa isagoo arkay markii uu ah, salaaddii ka soo baxayba laxma adaaxi xoola udxyaa hilibkood buu arkay salaaddii markuu ka soo jeedsadayba hilib buu arkay nebiga calayhi isalaatu wasalaam qad dubixat qabla an yafruqa min asalaa min salaati intaanu salaaddii ka bixin la qalay faqaala markaasu wuxuu yidhi man kaana dabaxa udxiyatahu qabla an yusalli aw nusalli oodb qabla an yusaliya buu yidhi mise qabla an nusalliya falyadbax makaanaha ukraa bedelkeedii meesheedii mid kale ha ka gowraco qofkii intaan salaada la tukanin udxiyadii si gowracayo bedelkeedii mid kale ha gowraco ayb qabla an nusalliya riwaayadaas haddii la qabsado maxay keenaysaa qabla an nusalliya maxay keenaysaa riwaayatu an nusalliya hadday iyagu sawaaridku ahaan lahayd waxay keeni lahayd intuu maxaa qabla salaat alimaam imaamka intaa riwaayatu qabla an yusalliyana inay ku xidhanta isaga salaadiisa qofka daaixa salaadiisa ku xidhanta khilaafu musaligana ku xidhan tahay imaamka salaadiisa ah, falyadbax buu lehay marka nebi alay slam qofkii mid kale aan eh, midk waktigaa horow qalayo mid kale ha qalo ha qaladaas marka la leeyahay hadda la amraayo waxay keenaysaa wujuub bay keenaysaa laakiin xadiidka umi salama ee kan ka horreeyey ayaa taqiibkiisaasaa laga qaatay inaan waajib ahayn oo amarkan amru nadbi uu yahay amru iijaab aanu ahayn waman kaana lam yadbax qofkaan gawricinna falyadbax bismi illah magac ilahay ku gowraca baabu man dabaxa adaxiyata qabla salaati lam tujzih can ilbaraaءi bni caazibin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam ina awala ma nabda'u bihi fii ywmina hada an nusalliya uma narjica fananxar faman facala dalika faqad asaaba sunnatana waman dabaxa fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlihi maanta waxaan ku bilaabayna waxa ugu horeeya inaan salaada tukanno oo haddana aan soo noqonno oo xoolihii aan qalqallo qofkii marka sidaa yeela sunnada yadiiba waafaqay qofkii salaada ka horow qalana waa helib oo dadkiisa u qashay u dadejiyey un weeyaane laysa min annusuki fii shay udxeedii waxba kagama jiro udxee maaha neefkaas ayb wa kaana abu burdata bnu niyaar radia allahu canhu qad dabax wa qaalu lbara ibni caazib bara ibn caazibkan xadiidka warinaya aftigiis oo la yidhaaho abu burda ibnu niyaar ayaa wuxuu gowracay eediisii buu gowracay inta aan salaada loo soo kicin fa qaala wuxuu inkuu nabiga hadalkaa ka maqlay wuxuu yidhi anigu sidaasaan yeelaba laakiin ah, cindii waxaa hayo agtayda hayaa jadacatun khayru min musinna mid jadaca ahoo mid musinna a ah ka da ah, ka wanaagsan ayaan hay ayaan hayaa ayb jadacada waxaa la yidhaahaa midkii hal sano jirta musinadana tii mulka laba sano iyo jirtay baa layidhi wax ka badan taasaa la yidhaahaa marka waxaan hayaa xar yaroo aad muxuaha loo cayiliye oo oo muxuaha ka fiican neef weyn ka fiican ee ma ku wadaxaysan karaa qaala markaasu wuxuu yidhi isbaxhaa walan tajzi'a can axadin bacdak kama gudayso qof kaloo adig kaa dambeeya kama gudaysee qaal adugu way kaa gudaysaa marka waa u rugseeyey nebiga alayh salaatu wasalaam waa khusuusiya isagu gaar ayay ahayd khusuusiya isagu gaara ahayd cuqbata bna caamirkiisana in allah waa imaan doona isagana inuu sidaas oo kale markaas da- bay leedahay udxeedu da- bay leedahay oo da'daas wixii ka yar aanu anfacaynin geel iyo lo di iyo adhig iyaba marka tan waxay ahayd xar bay ahayd riya ah bay ahayd markaas nebiga alayhi الsala sl ninkan u rugsadeeyey ninkan nin aan ahayn kama gudayso baabu ma yajuuzu min aladaaxi min asin can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى allahu عalayhi wasalam laa tadbaxuu ilaa musinnatan mid musinna'a mooyaane mid kale ha gowricina mid laba jir iyo wax ka weyna mooyaane ha gowricina ilaa an yacsura calaykum inay idinku dhib noqoto helitaankeed idinku dhib noqoto ad weydaan mooyaane fatadbaxuu aad gowracdaan jadacatan min adaan mid jadac yani bujir ahoo ida aad gowracdaan mooyaane marka idaha bujirka ah waa gudayaan laakiin waa xadiidkan ka daahirkiisa wuxuu ka muuqdaa inuu muqayad ku yahay cinda tacasur musinna kii laba jirka ah markii la waayo kolkaasun inuu muqayad ku yahay ayb baabu daxiyati bijadac can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala qasama rasuulu llahi salى allahu alayh wasalama fiina adaxaayaa udxiyooyin buu noo qaybiyey nebiga alayh isalaatu wasalaam fa asaabanii jadacun jadac baa igu soo hagaagay jadacuna waa kii gujirka ahaa weliba wuxuu lehay jadacaas wuxuu ahaa mid riyaa-a buu ahaa faqultu yaa rasuula allah asaabanii jadac faqaala daxi bihi ku udxayso catuud bay riwaayada kalena tilaaman marka orgi yar buu ahaa orgi yaroo waxaro oo aan gujir ah oon nabasano gaadhin ayaa kusoo hagaagay cuqbat bnu caamir adrigana isagaa qayqaybinaya nebiga alay sala u wakaashay markaasuu nebiga alayh salatu u ruqseeyey oo yihi ku udxiyayso marka siduu ugu ruqseeyey abu burda ibn niyaar iyo cuqbat bnu caamirna ugu ruqseeyey nebiga alayh salaatu wasalaam baabu istixbaab aldaxiya bikabshayni amlaxayni aqranayn amlaxayn yani laba dhardharan laba oo dhardharan oo muxuu ahaye geesa leh wاdabxu biاlyad wالtasmiya wالtakbiir inuu qofku naftiisa isaga u gowraco oona qof kale u wakaalanin oo magaca ilahina u qabto kuna takbiirsado can anasin radia allahu canhu qaala ضaxaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam bikabshayni amlaxayn laba wanoo dhardharan iyuu ku udxaysay nebiga alayh الsalaatu wasalaam aqranayn oo geesa leh qaala fara'aytuhu waxaan arkay nebiga alayh الsalaatu wasalaam yadbaxuhumaa biyadihi isagoo gacantiisa ku gowracaya nabiga aleyh الsalaatu wasalaam biyadayhi qaala anas wuxuu yidhi wara'aytuhu waxaan arkay waadican qadamahu lugtiisa isagoo saaray calaa sifaaxihima dhabankooda kolkuu jiifiyey dhabanka muxuuha ka saaray cagta ka saaray baan arkay qaala wa sammaa wa kabbar uu bismilaystaa waa takbiirsaday allahu akbar iyo bismi lahi bismi llahi buu labadaba isku da baabu dabxi nabiy sala allahu alay slm daxiyata canhu wacan aalihi wa ummatihi aqaaribtiisa iyo ummaddiisa oo dhan baba inuu nabiga alayh sla slam ka qalay wixii tabar waayo can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alay slam amara bikabshin wan buu amar ku bixiyey halla keena yidhi aqrana geesa leh yaqa'u fii sawaadin ku soconaaya madow ku soconaya yani qoobabka madmadow wayabruku fii sawaadin ku fadhiisanaya madowna oo boggana madow ku fadhiisana madow wayanduru fii sawaadin madowna ku eego yani indhaha madmadow fautiya bihi waa la keenay liyudxiya bihi inuu ku udxiyaysto faqaala markaasu wuxuu yidhi qaala laha caaishuu ku yidhi yaa caaisha halummi lmudya kan mididii keen mididii keen buu yidhi uma qaala markaasu wuxuu yidhi ishxadiiha bixajarin dhagax ku afe soofeeyo dhagax ku afe ayb fafacalad waa yeeshay uma akhadahaa waa qaaday sakintii u qaaday wa akhada alkabsha unkiina waa soo qaaday faadjacahu waa jiifiyey uma dabaxu waa gowracay uma qaala markaasu wuxuu yidhi bismi اllah allahuma taqabal min muxamadi waali muxamed wa min ummati muxamedi sal la uma daxaa bihi waa ka udxaysa ilaahow ka aqbal muxamed iyo ahalkiisa iyo ummadiisaba baabu الnahyi can akli luxuumi اladaaxi bacda halaa saddex maalmood ka danbow hilibka udxyada waxa laga cuno nahyiga in layska nahiyey nahyigaasuna nahyi mu'aqata buu ahayo waa mansuuq waa mansuuq weeyaan hal sanuu nebigu alay sala sl nahiyey sanadka ka dambeeyana waa idnay can abi cubaydin mawla mawla bni azhar annahu samica أنه شhهد العيid mع cمر بن الخطاب رضي الله عنه qاaل ثuma صلyت mع علي بن أبي طالب رضي الله عنه cمر bu horteeda la tukaday fي khiلaafatihi haddana cali buu la tukaday qaala faصلىa lana qabla الخطبة ثuma خطب الناas khudbada ka hore buuna tujiyey markaasuu haddana dadku khudbeeyey faqaala markaasuu yihi إna رasuula الlahi صلى الله عليه وسلم qad نahاakم أn تأkulوu لحuuma نuسukiكم fوqa ثaلaaثi layaalin falaa ta'kuluuha rasuulka ilaah wuxuu idinka reebay udxiyadiina hilibkeeda inaad saddex beri ka danba wax ka cuntaani ha cunina cali marka nahyigii baan soo gaadhay nahyigii baan soo gaadhay waxaan ujeedaa rugsadii ka dambaysay ayaan soo gaadhine nahyigaa kale u maqlay waa dhici jirta marka saxaabada nebiga calayhi isalaatu wasalaam inay amarka hore un intay ka maqlaan waxay ka dambeeyeen nasakay qaarkood ayna maqal baa suuroobi jirta sidii un u haysan jireen marka cali inkastoo nebiga alayh salatu wasalaam aada iyo aad ugu dhawaa aad iyo aad u laazimi jiray haddana midaas waa ka qarsoonayd oo ma aanu ogeyn in la nasakhay oo kolkii la weydiiyey nebiga alayh salatu slam uu yidhi sanadkii hore waxaan idinku idinka nahiyay min ajli daafa fakulu wataصadaquu wاdakiruu baab fi اlidni fi luxuumi اladaaxi bacda halaaث wa jawaazi اlاdikhaar wالtazawudi wالsadaqة عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل saddex maalmood ka danba hinirka udxyada wax lagu cuna buu nahiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala cabduraxmaan ibnu abi bakrin fadakartu daalika arrintaasaan waxaan u sheegay licamra camraan u sheegay camra binti cabdiraxmaan ayaan u sheegay faqaalat markaasay waxay tidhi sadaqun buu sheegay samictu caaishata radia allahu canha taquul dafa ahlu abyaatin min ahli اlbaadiyati xadrat اludxiya dafa waxaa usoo guuray yani soo galay ahlu abyaatin qoysas baadiha ka soo guuray xadrat aladxaa ciidul adxihii kolkay soo gashay waqtii ciidul adxaa ay soo gelaysay yaa dad reer baadiyihii baadiyahoodii ka soo guureen oo madiina soo degeen zamana rasuuli llahi sala allau alay slam faqaala rasuulu llahi sala alla alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi iddakiruu lihalaatin saddex maalmood unu haysta hilibka uma tasadaquu maa baqay wixii ka hadha sadaqaysta saddexdaa maalmood wixii ka dambeeya waxbaa ka cunina falamaa kaana bacda dalika sanadkii sanadka ka dambeeyey markuu ahaaday qaaluu waxay yidhaheen ya rasuula allah ina annaasa <clears throat> ytakhiduuna alasqiyata min daxaayaahum wayaxmiluuna fiiha alwadag dadku waxay ka dhigan jireen muxuu ahay xoolaha ay ku udxaysteen maqaarkooda bay waxay ka dhigan jireen qarbado ay sharaabka iyo ku shubtaan oo biyaha ku dhaansadaan wayaxmiluuna fiiha alwadag muxuu ahay xaydhana waa ku qaadan jireenoo xaydhba intay ka dhalaashadaan bay xaydhaas muxuahay ay ku weelka ay haraggeeda ka sameeyeen ay ku ku shuban jireen qaala rasuulu llahi sala la alay slm markaasu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi wamaa daaka muxuu yahay kaasu maxaad taa ii weydiinaysaa qaaluu markaasay waxay yidhaaheen nahayta an tu'kala luxuumu adaxaayaa bacda halaain saddex maalmood ka dambe oo hilibka udxiyada yaan la baa tidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi innamaa nahaytukum min ajli adaafa allatii dafat yani alatii qadimat almadina dadkii daraaddii baan markaa idinka reebay marka wuxuu aha sabab mucayana buu lahaa fakuluu wadakhiruu watasadaquu cuna oo kaydsada oo sadaqaysta baabun fi اlfarac wاlcatiira labadabana isagaa fasiri doona can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam laa faraca walaa catiira farac iyo catiira ma jiraan zaada ibnu raaficin fii riwaayatihi ibnu raafic baa riwaayadiisii wuxuu ku daray inuu labadoodaa fasiray farac iyo catiirada waxa la yidhaha wuu fasirayaa wuxuu yidhi wاlfaracu أwl nitaaj kana yuntaj yuntaju lahum fayadbaxuunahu faraca waxaa la yidhaahaa neefka ilmaha curadka ugu horeeya ilmuhu neefka ku curta ugu horeeya iyo gawrici jireen oo asnaamtooda u gawrici jireen catiiradiisa marka muxuu jira catiiraduna iyada waxa wey dabiixa rajabiya way ku magacaabi jireenoo bisha rajab ayay asnaamtooda xoolo u qali jireen ayb markaasuu nebigu alayh salaatu wasalaa uu leeyahay labadaas midna ma jiraan midna ma jiraan ayb xadiid kale iyagu marka waxaa sheegaysaa hubsadaynaysa labadaa haddii dar ilaahay loo gowracayo siday kufaarta ay yeeli jireen asnaamta ay u gowraci jireen iyadu ma jirto laakiin qofkii deer ilaahay wuxuu gowracaya yani inuu sadaqaysta raba bil kastaba inuu gowrici karo laakiin un caadadii iyada ah intuu raaco uu labadaas shay la fiirsado uu u maleeyo inuu nafkii mxuha ah, qaalibta ay ku coratay ugu horeeyaba in laga gowraco mooyaane inayna xalaalba ahayn in la daysto in bishaas rajab mxuha ay leedahay dabxi muca gaara ah ay leedahay sida bisha dilxijo oo kale ay tahay qofkii sidaa u maleeya isagu qalad weeyaan marka qofkii bishii kagusoo hagaagtaba haddaad tawar u leedahay gawraco marka sadaqayso hilibkiisa laakiin kollayba wax dabxi ahaan dhiig daadin ahaan si gaara ah marka lainoogu gubaabiye oo sunna inoo ah oon udxyada iyo caqiiqada iyo hadiga ahayn ma jiro dabxigaa kale marka iska caadiga ah oo qofkii sadaqa ahaan u qalanaya bil kasta waa ka dhigi karaa baabun fii man dabaxa ligayr اllah ilaahay waxaan ahayn qofkii wax u gowraca alla waxaan ahayn dembigaa ula niyoonaya ku maamuusaya dembiguu leeyahay xadiidkan aad ha loo fiiriyaba can abi طufayli caamir bni waafila radia allahu canhu caamir ibni waafilata allayfi radia allahu canhu aakhiru صaxaabati mowtan cala liطlaaq weyaan saxaabigii ugu geeri dembeeyey saxaabada weeyaan ninkaasu boqol iyo toban markay ahayd boqol iyo toddoba hijradu markay ahayd buu dhintay wuxuu yidhi kuntu cinda caliyi bna abi aalibin radia allahu canhu cali bna abi aalib baan la joogay faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ma kaana nebiyu sala allahu alayhi wasalama sara ilayka yusiru ilayka muxuu rasuulka ilahay sirnimo kuugu sheegi jiray dicaayaddii ay shiicadu fidinaysay ayaa dadkii ku ta'aureen xataa bacdu saxaaba ay muxuu ahaa shakiyeen oo markaas nebiga weydiinayeen abujuxayfa waa kaynu soo marray inuu dadkii cali weydiin jiray ka mid aha waana saxaabi muxuu rasuulka ilaahay gaarnimo kuugu sheegi jiray wax waxyaho dadka kale uu ka qariyo oo kuu sheegi jiray muxuu ahaa qaala faqadiba waa carooday cali radi allahu canhu wa qaala ma kaana nabiyu sala allahu alayh wasalama yusiru ilaya shay-an yaktumuhu nnaas wax dadka ka qariyo iima uu sheegi jirin kaad iiguma sheegi jirin gayra annahu qad xadatanii bikalimaatin arbac afar kelimood dood buuse ii sheegay afartaana ma ahayn dadka kale ka qaritay ee markuu sheegaya un bay labadooda keliya ahaayeen taasuna way dhici jirto dad badan oo sidaas oo kaleaba jirto iyuu keligooda uu nebigu alayh salatu salaam uu xadiid u sheegay aan dadka kale maqal afar kelimadood buu ii sheegay qaala wuxuuna yidhi faqaala qaala ninkii baa wuxuu yidhi wamaa huna maxay yihiin ya amiira almu'miniin qaal qaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay lacana allahu man dabaxa lacana allahu man lacana waalidahu allaha naclado waalidkiisa suu ku nacladayaan xadiida cabdullahi bni camr ayuu ku sharxay nebiga alayh salaatu wasalaam waa inuu qof kale waalidkiisa caayo marka kaasuna ugu jawaabo waalidkiisa inuu caayo maaha mubaasharatan inuu waalidkiisa isagoo aflagaadiya ma aha hadduu waalidkiisa usoo jiido cayd usoo jiido isaga caydaas muxuu u geystay weeye walacana allahu man dabaxa ligayr اllah alla waxaan ahayn qofkii wax u gowracana isagana allaha naclado qofkii alla waxaanay wax gowraca weli ama nebi ama malak ama shayطaan ama muxuaha dabaylo ama muxuaha mingis ama kii kale mxua badda badda kolkay kacda iyo waxa is istakfiro iyo yidhaahaan iyo xamarku xoolay ku gowracaan baa badda ku gowracaano in dabeelahaas marka jin iyo wax wataan ba u malaynayaan laiskaga sasabayo waxaasoo dhan kulligood ayb waa lacanadaasaa ku dhacaysa walacana allahu man aawaa muxdiثa muxdian yani saaxiba bidca qof muxuu ahay mubtadica oo bidco wada ama mujrim oo jariimo sameeyey oo muslimiinta dhagar ka galay qofkii muxuu ahaa qariyana ee soo dhoweeyana isagana allah naclado walacana allahu man gayara manaala manaara alardi ilaahay ha naclado qofkii dhulka soohdimahooda dooriya soohdimaha dhulka qofkii bedela ee muxuaha qofka ku xiga soohdintiisa ku durka beerta ama booska kaasna allaha naclado intaasuu nacladay marka nebiga alayh isalaatu wasalaam kelimaadkaasuu qaray u sheegay xadiidka abu juxayfana marka axkaam kaloo intaa ka badanoo warqadiisa ugu qoray seefta ugu xidhnayd inuu tusiyey waa jirtaa marka iyada kitaabu alashriba alashriba waa jamcu sharaab baabu taxriimi alkhamr can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal kullu muskirin khamr wa kullu khamrin xaraam wax allo wixii lagu sakraamo oo dhanuba waa khamra khamro oo dhan waa xaraam khamra magaceeda maakuudun min atakmiir ayaa loo keena wahuwa taqtiya marka wax allo wixii caqliga dabool oo dhan khamro weeyaan waa xaraam laakiin luqa ahaan marka la fiiriyo siday carabtu ugu isticmaali jireen waxay sharaabka laga samaysto casiirka cinabka ee muslimka keliya iyo khamra ku magacaabi jireen wixii kale sanabiid bay erin jireen marka sharcigu waxaasoo dhan wixii muskir oo dhan khamru ku magacaabo can caliy bn abi aalib eh, karama allahu wajhahu qaala kaanat lii shaarifun min nasiibii min almaqnami ywma badrin shaarif hasha duqda ah da'da abaa shaarif laydhaahaa hal duqa baan lahaa oo igaga soo hagaagtay qaybtaydii hanimadii badri wa kaana rasuulu llahi sala allahu alay slm acطaanii shaarifan min alkums yowma idin ku miskiina mid kalo habar kalu iga siiyey hal kaloo duqu iga siiyey laba halood buu marka yeeshay marka falamaa aradtu an abniya bifaatimata binti rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam markaan doonay inaan inaan aroosto faatima radia allahu canha waacadtu rajulan nin baan maxaa la ballamay sawaaqan min bani qaynuqac nin dahabla ah oo bani qaynuqac ah ayaan muxuaha la ballamay inuu eh, yartaxilu macii isoo raaca fana'tii biidqir idqir aan soo gurayno halaha intaan kusoo guranno idqirka marka aan iibiyo oo markaa aradtu aan doono an abiicahu inaan ka iibiyo min asawaaqiin dahablayaasha aan ka iibiyo faastacina bihi fi walimati cursi arooskayga walimadiisa aan ugu kaashado fabayna ana ajmacu lishaarifii marka mar aan u uruurinayey idqirkii marka aan halaygii uruurinayey maya anu uruurinaya mataacan min alaqtaabi walgaraa'ir alaqtaab waa jamcu qatab qatabkuna marka waxaa weya waa kooraha qaraa'irtuna marka waa jamcu qariira oo waxa weeyaan waa jawaanada jawaanadii aan kusoo gurayn lahayn adqirkaa iyo muxuu ahaye alkabaaladii iyo waxa anuga uruurinaya walxibaal iyo xarkihii iyo washarifaaya labadaydii halaadna munaakhataani ay fadhiyaan ilaa janbi xujrati rajuli min alansaar nin ansaar ka mida gurigiisa dhinaciisa ay fadhiyaan warajactu waan soo noqday xiina jamactu maa jamactu waxaan soo ururiyey markaan soo ururiyey baan soo yaan soo noqday faidaa shaarifaaya wa iyagoo labadaydii halaad qad ijtubad asnimatuhumaa kursiyadoodii la gooyey wa buqirad qawaasiruhumaa kelyahoodiina la dooxay kelyahana laga dooxay kurskiina laga gooyey ayaan u imid marka halahaygii fawaasirhuma ah. ah, wa ukida min akbaadihimaa beerkoodii lasoo qaaday beerkoodi iyagoo nool beerkii laga soo gooyey ayaan arkay falam amlik caynaya indhahaygii ma aanan celin karin xiina ra'aytu markaan arkay dalika almandara minhuma markaan mandarkaa bashicaa arkay yaan iscelin kari waayan ooyey ilmo iga soo daada qultu markaasaan waxaa idhi man facala haada yaa sidan tada yeelay qaaluu facalahu xamzatu bnu cabdilmuطalib adeerka xamza ibnu cabdilmuطalib ayaa sidaa yeeliba wa huwa fii hada lbeyti guriganuuna ku jira fi fii sharbin min alansaar yani fii shaaribiina min alansaar khamray guriga ku cabeeyeen oo niman kale oo shaaribiin oo kale khamrada la cabaye inta khamrada la xariimin yay ahayd ayuu rag kaleo khamre la cabaayaayo guriganuu ku jira isagana sidaa yeelay baa ly ayb annathu qaynatun jaariyad baa u heestay kolkii khamradii intay cabeen ay darraameen iyay jaariyada u heestay annathu qaynatun wa asxaabu isaga asxaabtiisa u heestay fa qaalat fii hinaa'i heesteedii ba waxay ku tidhi alaa yaa xamzu lishuru fi nniwaa'i wahuna mucaqalaatun bilfinaa'i wax sidaasa bay guubaabisay oo halahaas meesha ku dardabran u kacoo seefta qaado oo kuruskooda iyo beerkooda naga soo dargiyo waxaad ninkii deeqsigaa sida ahaan jiray baa tahay sidaasa bay ku gubaabaysa marka isagoo khamraysanoo markaa qofka markuu khamraysan wuxuu niyo iskama celin karaya yidhaahaan kuwa khamrada waxay yidhahaan wuu isgaranayaa qofku wuxuu samaynaya lakin isma isma xajin karaayo ah, sidaasay tiri marka faqaama waa kacay xamzatu radi allahu anhu bisayfi faاjtabaa sinimatahumaa kursyadoodiibuu gooyey wabaqara khawaasirahumaa wa akhada min akbaabihimaa beerkoodina waa soo qaadiy oo nool nool habahana goolci uu kursigii ka soo gooyey caloosha ka dooxay beerkii kasoo gooye u keenay marka iyagoo dhiiggii iyo xeelay faqaala caliyu radia allahu canhu faاnطalabtu xatى adkula calى rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam wacindahu zayd bnu xaarita qaala facarafa rasuulu llahi salى اllahu alay slm fi wajhi aladi laqiitu wixaan la kulmay buu rasuulka ilaahay gartay wejigeega markuu arkayba inaan dhibaato la kulmay faqaala rasuulu llahi sala la alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi maa lak maxaad leedahay maxaa kugu dhacay qultu yaa rasuula allah wallaahi maa ra'aytuka alyawm maanta oo kale waxaan arkay oo kale weligay ma arag qad cadaa xamsatu calaa naaqataya faijtaba aslimatahumaa wa baqara khawaasirahumaa wa huwa wahaa wahaa huwa wahaa huwa daa fii baytin macahu sharb had gurigaas uu ku jiraayo qamre isagii rag kale iskula cabaayaan ayaan dhahay qaala fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama biridaa'ihi gu-isii buu dalbaday halleykana bui fartadaahu waa xidhay gu-isii buu xidhay faاnطalaqa yamshi waa ila soo raacay annagoo soconna watabacahu watabactuhu waan raacay ana wa zayd bnu xaarisa soo raacnay xataa jaءa albaab aladi fiihi xamza albaabkii uu xamza ku jiray ilaa uu yimid faاsta'dana waa idan dalbay faadanuu lahu waa u idneen faidaa huwa sharib waa isagoo cabay mxuah faidaa hum sharbun yani shaaribuun iyuu khamradii cabay فطفق rasuulu llahi salى اllahu عليه wasalam yaquumu yaluumu xamza xamza inuu canaanta buu nebigu alayh salaa slam bilaabay uu leeya wiilkaan adeerka u tahay intaad caawin lahayd baa sida ka yel ayb fii ma facala wuxuu u yeelay wa idaa xamzatu muxmaratun caynaahu indhihiisa cascasaadeen oo qabradii a qabatay fanadara xamzatu ilaa rasuuli llahi sala اllahu alay slm rasuulka ilaah buu soo eegay xamza isagoo sakraansan fasacada nadara rasuulka ilaah buu kor ugu dhigay ilaa rukbatayhi sinihii jildihiisa uma sacada nadara daymadii haddana kor ugu sii dhigay fanadara ilaa suratihi wuxuu eegay muxuu ah xuduntiisu eegay uma sacada nadara fanadara ilaa wajhihi haddoo dhan buu ka fiiray hoos buu ka yar fiiriyey korba haddana usii wed ilaa muxua ilaa wejigiisa uu eegay intaana waa sarkaansan yahay faqaala xamsatu xamsa wuxuu yidhi wahal antum ilaa cabiidun liabi addoommihii aabbahi mooye wax kale miyataan adii caaligaad sheegaysaaba فعرف رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم أنh ml أنh hml yعnي skrاn فنkسa رsuل اللhi صلى اه عليه وسم dib buu u gurtay عalى caqibayhi الqهqرة gadaal gadaal buu gurtay gadaal gadaal buu baxay وhرaجa waa baxay وkharajnaa maعahu xadar buuna ka galay نeبg عليه الصلa sلم markuu dib u guranayay ninka kada sakraansan ee hadalkaa ku hadlaaya hadduu idinku soo boodo aad ka qabatid buu lahaa hadduu sii jeedsado gadaal isagoo s sii baxaya marku gadaal kusoo hujuumo iskama qaban kareen markaas ixtiraaskaasuu gadaal gadaal ugu gurtay oo u baxay baabu kulu muskirin xaraam can jaabirin radi allahu canhu ana rajula qadima min min jayshaan wa jayshaan min alyaman beledkaasuu ka yimid oo yaman ka mida fasa'ala rasuula اllahi salى اllahu alay slm rasuulka ilahi bu wuxuu weydiiyey can sharaabin yashrabuunahu biardihim min adura yuqaalu lahu la yidhaaho almizr sharaab mizri lagu magacaabo oo mxuu ahay durada laga sameeyo kuwa mxuu ahay amxaaradii iyo sudaantii iyo musliintii iyona waa cabana waa samaysaan kan magacay sudaantii u yaqaanaan baa ku magac dhow magac kada burays bay ku magacaabaan sudan musliintuna buuza yidhaahaan amxaaraduna ka durada oo la khamiiriyey oo qofka caba marka aan lala agjoogi karin sharaabkaasuu weydiiyey nebiga alayh الsalatu salaam faqaala الnabiyu salى الlaه alay slam markaasu nebigu wuxuu yihi awa muskirun huwa qaaluu qaala nacam qaala rasuulu الlahi salى الlaه alay slam kullu muskirin xaraam wax alla wixii muskirahoo dhanba waa xaraam ina calى اllahi cahdan ilaahay ballan buu qaaday liman yashrabu اlmuskira an yasqiyahu min tiinati اlkhabaal qofkii muskir adduunka ku caba inuu tiinat اlkhabaal ka waraabiyo qaluu ya rasuula allah wama tiinat اlkhabaal qaala caraqu ahli الnaar aw cusaaratu ahli الnaar waa dhididka ahlu naarka weeyaan bu mise dhaacaanka ahlu naarka weeyaan in dhaacaankaas alla ka waraabiyo uu ilaahay ballan ku qaaday wax alla wixii muskir oo dhan marka muskir wixii ah kamiya uu ku safraami lahaa iyo kamiya yar mid intaba waa isku mid wixiiba muskir ah oo haddii aada loo cabo la badsado haddii intuu khafiif yahay in aada looga dhargan mooya aan lagu safraamaynin jurco keliyana marka xaraam weeyaan baabu baabu kulu sharaabin askara fahuwa xaraam can caaishaةa radi allahu canha qaalat su'ila rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam can ilbitci bitci baa la weydiiyey bitciguna waa sharaab laga sameeyo malabka laga sameeyo faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam kulu shayin askara fahuwa xaraam baabu man shariba alkhamra fi dunya lam yashrabha fi اlaakhirati ila an yatuub can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal man shariba alkhamra fi dunya lam yashrabha fi اlaakhira ila an yatuub xataa hadduu jannada galo oo ilah u dambi dhaafo ama bacda tahiir uu galo inuu ka toobo keeno mooyaane isagoo mudmin khamriga kol haddii uu dhinto muxuu ahay ma ma ma cabaayo oo dadaa'igta loo banaynayo dadka ahluljannaha loo banaynayo taas isaga waa laga reebay baabun alkhamru min min annakli wاlcinab can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اlه alay slm yaquul alkhamru min haatayni shajaratayn annklati wاlcinaba labadaas geed baa khamrada maxaa laga labadaa geed keliya maha marka labadaa geed baa ugu badnaa kuway ka samaysan jireen gaar ahaan timirta reer madiina aada ugu bixi jirto timirta ugu badnayd waxay ka samaysan jireen marka wax kasta oo laga sameeyaba kuwii yaman lagu samayn jiray ee durada laga samayn jiray ama malabka laga samayn jiray ee misriga iyo bidciga iyo la odhan jirayna kolkii la weydiiyey waa ka sidaa ugu jawaabay marka xasri ma aha in labadaa un keliya laga sameeyo ma aha waa noqdaan labadaa yani waa khamro waa laga sameeyaa baabun alkhamru min albusri wاtamr an anasi radi allahu canhu qaala kuntu asqi abaa طalxata abu طalxan waraabinayay wa abaa dujaana wa mucaadi bni jabal radi allahu canhum fii rahطin min alansaar yani maca rahطin min jamaco kale oo ansaar iyagoo ku dhex jira kolkii xaribku u soo degi doono wey iyagoo sharaabkaa ku dhex jira yuu xaribku soo degaya fadakla calayna daakilun qof baa noo soo galayo faqaala markaasu wuxuu yidhi xadata khabarun war baa yimid nazla taxriimu اlkhamri khamrada xaaraamnimadeedaa soo degtay ayb faakfa'naaha yowmaidin yani sababnaha yooma idin waan daadinay maalintaa weelashii baan rognay oo gadinay markaasaan daadinay hadalkaa keliya ku filaabnay hadalkaa keliya ee la aynu weliba hubsa iyo waxba toonamay dihin riwaayad kale weliba waxay leedahay dhawaaq bay maqleen qof dibadda ka hadlayay maqleen markaas anas dareeno yidhahan bal soo fiiriy qofkaa dhawaaqay wuxuu leeyahay markaasuu yihi qofkaas wuxuu leeyahay rasuulka ilahi khamrada waa xaaraantinimay isla markiiba waxayn qum ilaa hadihi aljiraari faakfiha waxaad leedahay meesha igu qotamay oo qamradii uga buuxday wax ka cabaayeen kolkaa iyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh